qaybyaalo saddexayna yihiin calaamadaha ficilka oo mu'alifka waa muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi calaamadaha uu sheegay oo afartaa inay saddex u qaybsamayaana kuu cad saddexay u qaybsamayaan qisminay u qaybsamayaan qismigoo yakhtasu gaar ku ah bidukhuuli gelitaan calalmaadi maadi maadi uu galo qismi ka mid ah wuxuu gaar ku yahay ficilka maadiga inuu galo wa huwa qismigaasu taau ta'niisi waa dhidigaynta taadeedii taadii asaakinatu ee reebaneed waa qismin qayb u qaybsamaa qismigaasoo yakhtasu gaar ku ah bidukhuuli gelid calalmudaaric mudaaric uu galo وهو huwa qismigaasuna asiinu siinta wey iyo wasawfa wa qismin ayuu u qaybsamaa qismigoo yushtaraku la wadaagsado baynahumaa bayna almaadi waalmudaaric wa huwa qismiga la wadaagsadaana qad wey saddexdaas u qaybsamaa waqad taraka musanifka ibnuاlaajuumi wuxuu ka tegey calaamata ficli اmri ficluamarka calaamadiisa waa ka tegey ma sheegin ma sheegin calaamad lagu oqonsado ficluamar nooma uusan sheegin sababta uusan u sheegin culummadu waxay yidhaahdeen waa laba mid ka mid a laba midk mid ka inuu ku socdo ibnulaajuruumi dariiqadii kuufiyiinta culummada naxwooley laba dariiqa a ah, u waaweyni ku kala socdaan qolo waxaa la idhaha kuufiyiin ah, caliyu bnu xamsa alkisaa'i aushiiqa ah, qolana waxaa la idhaha basriyiin sibuweyhi aushiiqa camar ibnu cuثmaan ibnu qambar marka labadaas dariiqay ku kala socdaan waxyaalahay marka isku khilaafsan yihiin qoladan kuufiyiintu waxay qabaan ficilka dhamaada laba u qaybsamada maadi iyo mudaaric oo amarkiina muqtadacun min almudaarici ay leeyihin ah, qismi gaara maaha waa muqtadac mid laga soo goostay min almudaarici mudaarica laga soo goostay leeyihin sidaas darteed waxay leeyihin in laga soo goostay ku fahmeen amarka waxaa lagu bineeyaa wixii mudaaric lagu jasmiyey waanagii qaacidada ku qaadanay wاlmru yubnىa calىa maa yusamu bihi mudaaric amar waxaa lagu binayaa wixii mudaariciisa lagu jasmin jiray marka waxay yidhahdeen amarku waa qayb ka mida mudaarica waa muqtadacun qayb laga soo qaatay min almudaaric sidaas darteed qayb gaara maba ah inuu waddadaas ku socdaa waa dhici kartaa saasku iskaga daayay oo u leeyahay qayb gaara maba aham waxaa kaloo dhici karta sababku iskaga daayay ay tahay calaamadda amarka waa calaamad qarsoon calaamada amarka xoogaa waa culusta marka sababku iskaga daayo waxaa dhici karta inay tahay licusrihaa wa gumuudihaa cala almubtadi licusrihaa calaamadan waa ku culusta wa gumuudihaa waana ka qarsoon tahay cala almubtadi qofka bilowgaa maxaa yeelay calaamada amarka laba shayay iska saaranta laba shayoo la isi saarayn wey hal shay maaha shayga hadduu hal shay yahay waxaa la ihahdaa basiid hadduu laba iska saaran yahana murakabaa la yidhaha markaa calaamadda amarka waa murakab maxaa lagu gartaa amar dalaalatuhu cala dalabi wa qabuuluhu yaa almu'anasati almukhaadaba ama sidaa waxaa tidhahdaa dalaalatu cala dalabi maca qabuulihi yaa almu'anasati almukhaadabati ow nuuna tawkiid kitaabkaa wata kuu darsigaaba nooga bilowda waa kana marka labadaas sababoodu mid uga tegey dii lagu weydiiyo dii lagu weydiiyo oo lagu yidhaahdo muxuu uga tegey ibnuاlajruumi calaamadda amarka laba mid uga tegaad leedaha laba sababood middood imaa annahu jaarin calaa dariiqati اlkuufiyiin inuu ku socdo dariiqadii kuufiyiinta waa mid wa imaa inuu uga tegey licusrihaa wa qunuudihaa cala almubtadi calaamadan inay ku culus tahay oo ay ka qarsoon tahay qofka bilowga oo isleeya war hadda kitaabkaana bilowa loogu talagalaye qofka bal kutuba hadda muu kufahmi doonaa wax laga daayo culays waana laga ilaaliyaa ardada marka ay bilowga yihiin naxwada laguma sii daayo ah, sax ma waxaa la yidhi waxa dhan oo naxwo la-aan dadka dhigay waxay tahay arday jooga ajruumi oo alfiya lagu dul sharxay qawaacidka alfiyada lagu dul akrinayo markaasuu maantuna habuu iska qoraa waxba kama fahmaayo shan buuga u buuxda hal xarafna miya ardada saasaa naxwala-aan dhigta laakiin haddii marka hore loo fududeeyo marka kawaabka umara xoogaa loogu daro marka uu gaaro muwasilu dulaab qawaacdkii wixii o dhan loogu tegaa maxaa culummadu kutubta saas ugu kala yaryareeyey in qaybtan mar la qaato marka ku xigtana qayb kale la qaato marka ku xigtana qayb kale la qaato oo aan isku mar la qaadan karin ee isku mar haddii la qaadan karo hal kitaaba ay ka qori lahayd naxwada halkaas kitaaba laga bartaa la dhihi haddii marka xikmaddii kutubta loo kala waaweyneeyey aad ka tagto ood hal mar ku sii daydo xikmaddii culummadu kutubta u kala waaweyneeyana meesha ka maqan lagana faa'iidaysama lagana faa'iidaysamaa naxwadaada marka waxaa ka saxan inaad ilaalido xikmaddii culummadu kitaab yar mid dhexeed mid weyn ay u qoreen xikmaddii inaad ilaalido oo maalinka ardayba maantaas meeshuu joogo wax uu qaada karo aad siido wax uu qaada karo aad marka inay calaamadan licusrihaa waqumuudiha cala lmubtadi sidaas darteed uu uga tegey saasayna shuraaxda ajrumiga ay sheegaan waqad taraka wuu ka tegey musanifka ibnu اajruumi calaamata ficli اmri ficlu amarka calaamadiisii waa ka tegey wahiya calaamadiina dalaalatuhu amarka tusidiisa weeye calaa alabi dalab uu ku tuso مع qabuulihi aqbalidiisuna ay la jirto يا almukhaadabati gabar lala hadlayo ya-deed uu aqbalo aw nuuna tawkiidi ama adkaynta nuunteed uu aqbalo waxaa la rabaa in uu horta darab tuso kelimaddu waa inay darabku tusto fiiri qum alwi istaag fiiri maxaa lagaa dalbay istaag inaad samaydo waxaa lagaa dalbay fadhi wax la inaad keento ood samaydo arrin la fadhi inaad lagaa helo waa taaganta war fadhi ha lagaa helo oktub al wey maxaa lagaa qoraal in lagaa helo undur al wey ilaa maa yanfacuk maxaa lagaa dalbaday fiiro horta dalabu tusa adaa wax lagaa dalbado undur ilaya aan ku ah, waxbaa lagaa dalbay soo maha inuu tuso xaggayga soo fiiro ta waa inuu aqbalo hal haween oo lala hadlayo ah, ama qof dumar oo lala hadlayo ya-deedi inuu aqbalo oo markaad tidhahdo qoom taas waa nin keligiisa markaad amraydo markaad amraydo gabar keligeeda maxaa leedahay quumii gabar yahay istaag waqcud warniyaho fariiso gabadhii maxaa leedahay uqcudii gabar yahay fariiso ya-daasa waxay tustaa hal qofoo dumar oo lala hadlayo ya-daasaa tuse ogtub niyaho qor gabadhii maxaa leedahay uktubii undur gabadhi maxay leedahay undurii marka waa inuu labadii marka waa laisla halaafiyey hadda quumii dalabna way tustay ya-diina way aqbashay waxaa la yidhi marka kelimaddu hadday dalab tusaydo dalab waa ku tuse nazaali deg nazaali nazaale waktiga xarbaday carabtu isticmaali jireen fardaa lagu socda mogta goobtii dagaalkaa la yidhi nazaali nazaali nazaali ay leeyihi deg deg deg yadaa taagada faraska lagu duldula ah, mazaali mazaali ama soh aamus meh ka joog arrintaad samaynayso fiidi meh kelmadahaas waa dalabay tusayaan laakiin ya ma aqbalaan carabiga ka mid maaha nazaali carabiga maaha sahi carabi maaha mehi carabi maaha marka fiidi soh aamus meh ka joog arrintaas nazaali deg saddexdan kelimo iyo kelimadaha lamidka dalab waa kutusaya oo nazaali waxay tustay in lagaa dalbanayo degitaan sahna aamus in lagaa dalbayo mahna ficilkan inaad gacmaha ka laabata in lagaa dalba laakiin ma aqbalayaan ma aqbalayan marka lagu leeyahay carabtu ma isticmaalin wey ma aqbalayaan iyo lagu daro oo arabka carabiga lagama helo nazaali sahi mahi carabiga maaha wax caraba ku hadlay lama arag marka ma aqbalayaan ila kelmadan adugu malihid kelmad soomaali maaha mog saad rabta kama dhihi karin waa in sida carab u isticmaasha u ah, isticmaasho marka kelmadaha nuucaasa oo dalabkii tusaa aanna aqbalaynin ya-da waxaa la idhahdaa ismu ficli amri ismu ficli amra la idhahda fiiriya kelmadahaas waxaa la idhahdaa ismu ficli amri waa laga kow kelimadu hadday yaa-u mu'anafin mukhaadaba aqbalayda yaa muanafati muakhada waa aqbale waa la geli karaa laakiin daraf tusime tusaale anta adiga taquumu waad istaagi gabadhii maxay leedahay anti taquumiina ya-dii way aqbale anta taktubu adugu waad qore ninkii waa saas gabadhiina anti taktubiina anta tadribu waad garaace gabadhi maxay leedahay tadribiina tarkabu waad kore gabadhi maxay leedahay tarkabiina ya-di way aqbale kelmaddaas laakiin dalab tusi mee kaasna ficil mudaarica leedahay ficilka mudaaric ya-dan waa aqbalaa laakiin ma tusayo dalab ma tusayo ficil mudaarica leedaha marka halkaas maxaan ogaanay kelmaddu dalab kaliya hadday tusto ya-na aysan aqbalayn maxaa la idhaha ismu ficil amr hadday ya-dii aqbalaydo dalabna aysan tusayna maxaa la idhahdaa ficlun mudaaric hadday dalabna tusaydo ya-diina aqbalaydo isku darsatana ficlu amrin markaas waa kala cadin waqad taraka wuu ka tegey musanifku calaamata ficli اlamri wa hiya calaamadda amarku dalaalatuhu waa ficilka tusidiisaoo calaa dalabi dalab uu tuso maca qabuulihi aqbalidiisu iyadoo la jirto yahay almukhaadabati gabar lala hadlayo ya-deed uu aqbalo ow nuuna tawkiidda ama adkaynta nuunteedii u aqbalo wadaalika tusaale naxwu istaag wadcud fariiso wktub qor wandur fiiri isku wada iraab hal mid haddaan iraab inta kale waa la qum ficlu amrin mabniyun calى sukuuni laa maxala lahu min alixraab wa faaciluhu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ficlu amar hal nin markaad amrayda iraabkiisu intaas waxaana ma noqdo boqol kelima haddii la keeno kun waa halkaas iraabis yuusan kaa lexleh kulligo asaas ku wada wqcud uqcud ficlu amrin mabnin calى sukuuni laa maxal lah min acraab wafaacilu damiiru mustatin wujuban taqdiiru anta waa hal markaad amrin waa noocaas uktub iyo undur waa saas wuxuu ku yidhi faina haadihi lkelimaati kelimooyinkan kelimooyinkan alarbaca afartaa daalatun waa mid tusayda calaa dalabi xusuuli اlqiyaami istaag soo xasilintiis in lagaa dalbaa walqucuudi fadhi soo xasilintiis in lagaa dalbaa walkitaabati qoraal soo xasilintiis in lagaa dalbaa walnadari fiiro soo xasilinteed in lagaa dalbaa kelmadahan afartaa saasay tusa haddii lagu qum waxaa lagaa dalbaa istaag soo xasilido haddii lagu yidhi fadhi inaad soo inaad samaydo haddii lagu yidhi ogtub qoraal inaad samaydo aa lagaa dalbaa haddii undur fiiro inaad samaydo intaas wey maca qabuulihaa ayadoo inay aqbalayda ay la jirto yaa almukhaadabati gabar lala hadlayo ya-deeda way aqbaleen fii naxwi quumii gabadh haystaag waqudii gabadh yahay fariiso way aqbaleen icraabkeeda maxay leedahay quumii ficlu amrin ah, mabniyun calaa xadfi nuuni maxaa yaele qaacidadu waa maxeen waاlmru yubnaa calaa maa yusamu bihi mudaaricu mar haddii yaa muanas mkhadaba ficilka la socoto mudaarica muxuu ahaa afcaalkamsa la dhii afcaalkamsa la dhihi jiray maxaa lagu jasbi jiray xadfunuun amarkana xadfunuuna lagu biray mar hadday yaa muanas mkhadaba la socoto maxaa yeele mudaaric yaa muanas ay gashay afcaalkamsa la dhihi jiray tafcaliina waxaa lagu jasbi jiray xadfunuun amarkan yaa muanas mkhadaba la socotana waxaa lagu binaynaa xadfunuun wاlmru yubnى calىa maa yusam bihi mudaaric marka waxaad tidhaahdaa quumii ficlu amrin mabniyun calىa xadfi الnuuni laa maxala min اlإxraab wayaa lmuanafati mukhaadabati faacil mabniyun calى sukuni fi maxali rafc waa faacilka wayaa lmuanafati mukhaadabati faacil mabniyun calى sukuni fii maxali rafc waa sida ugu fududoo loo exraabo siyaalo badana loo exraabo waxaa kala dhihi karaa wayaa muana walyaau damiiru mutasilu damiiru mutasilu lilmufradati اmuanafati mukhaadaba fii maxali rafcin faacil waa la dhihi karaa laakiin sida horaa ka fudud waqcudii yada ha mawnica sukun waa la mar walba yada xarafka waxa saarana lafdiga madniga waxa saarana siisa lagu bineeyo war kale mar waqcudii uqcudii ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni laa maxalo min acraab wayaa lmu'anasati mukhadabati faacil mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafci ow maca qabuuliha ah inay aqbalayda waa inay la jirto nuuna tawkiidi nuunu tawkiid kelimadu waa inay aqbalayn fii naxwi uktubanna nin yahu qor wanduranna nin yahu fiiri ilaa maa ilaa maa shay fiiri yanfacuka wax ku taraya ku anfacayo fiiri uktubanna qor wanduranna fiiri ilaa maa shay fiiri ilaa maa kii fiiri bimacnaa aladii ka dhig maada ilaa maa kii fiiri yanfacuka adiga wax ku taraya huwa maagu waxa ku anfacaya fiiri ogtubana fiiriya wاlmru yubnaa calaa maa yusamu bihi mudaaricu mudaarica markii uu la xariiro mudaarica markii uu la xariiro nuunu tawkiid maxaa lagu binay jiri fatx mudaaric nuunu tawkiid la xidhiirsata maxaa lagu bineeyaa fatx amarka nuunu tawkiid la xidhiirsatana waxaa lagu bineeyaa fatx wاlmru yubnaa calaa maa yusamu bihi mudaaricu uktubanna ficlu amri mabniy calى اlfatxi laa maxala min اlcraab وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل من العراب وحرف وانظرنا انظرنا فعل أمر مبني على الفتح لا محل من الإعراب ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل من الإعراب إلى وفاعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت فاعله إلى ما فيري مركز هل كان آد فيري إلى حرف جري مبني على السكون لا محل له من الإعراب إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب ما اسم موصول بمعنى الذي واسم موصول الذي أي لمت آه. الذي أي لمت ويكون معناته ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بإلى إلى ذا سلوجر آه. واسم مبنية أسماء ما يغير قيب سمي جرتين saddex daahir mudmar mubham ismawsuulku yuu ka mid yahay mubham mubhamku muxuu ahaa mabni mudmar iyo damiir iyo mubham labadoo mabni ahay maadaan ism mawsuul wey waa mawsuul mawsuulna waa mabni marka maa ismu mawsuulin bimacna اladii mabnin cala sukuuni fii maxali jarin bida aljaaru wاlmajhuuru mutacaliqaani bindur yanfacuka huwa maagu ku anfacaya fiiri faacilku meeshu u laabana ilaa maa fiiri shay ilaa maa kii fiiri yanfacuka ku anfacaya huwa maagu adiga fiiri yanfacuka ku anfacaya huwa maagu faacilka yanfacu meeshu u laaba adoon lagu ixraabin inaad hore ka fahamtaa la rabo soo ma jeedin yanfacu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min الnaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu ilaa maa maad u laabana والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول اسم كستو موصولة لما شيء باهين اسم كستو موصولة لما شيء باهين ومحي صلة يعائد waa maxay silo iyo caaid caaidku waa damiirka u laabaan ah. silo iyo caaid marka jumladan waa silo jumlada silada noqotaana maxalka xraabka ma le toddobada jumlo oon maxalka xraabka ku lahaynay ka midta ah. toddobada jumlo oon maxalka xraabka ku lahaynay ka midta jumlada silada noqota ah, markii labaadayna soo marayda soo ma intaan hadda darsigan wadno horaad midka hore usoo qaado oo silatu mawsuul noqota hmm. dadka gabadha waa og yihiin meesha lagu soo maray midna haddii la weydiyo halkaa lagu soo maray jawaab la yaab loo bixina والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل ينفع waay as'ila fiiri su-aalahan su-aalahan berri waa ku sugayaan iska soo diyaari waxaan ula jeedaa berri waa dersiga dersiga ku xiga maa hiya maxay tahay calaamaat اlficli ficilka calaamadiisu jawaabaa lagaaga raba ilaa kam qismin meeqa qaybooday tanqasimu u qaybsamayda calaamaat اlficli jawaabaa lagaaga rabaa maa hiya maxay tahay alcalaamaatu calaamadaha allatii calaamadaha taktasu ku gaarka bilficli اlmaadi ficilka maadiga jawaabaa lagaaga rabaa kam calaama meeqa calaama taktasu ku gaara bilficli mudaaric jawaabaa lagaaga rabaa maa hiya alcalaamatu maxay tahay allatii calaamada tushtaraku la wadaagsado bayna almaadi wاlmudaarici jawaaba lagaaga rabaa maa hiy amacaani macaanidu maxay tahay allatii macaanida tadullu ay tusaydo calayhaa macaanida korkeeda qad maxay tustaa macaaniya jawaaba lagaaga rabaa calaa ayi shayin shaygee tadullu tusaydaa taa u taaniisi dhadigaynta taadeeda taada asaakinatu reeban jawaaba lagaaga rabaa maa huwa macnaa macnuu muxuu yahay aladii macnaha tadullu ay tusaydo caleyh korkiisa asiinu wasawfa macnahay tusayaan sheeg jawaaba lagaaga rabaa wama alfarqu farqiga muxuu yahay baynahuma labadooda u dhaxeeya jawaaba lagaaga rabaa hal tacrifu ma taqaanaa calaamatan calaamad calaamadoo tumayisu soo cayda ficl alamr calaamad ficlu amarka soo cayda ma taqaanaa oo ka soo cayda inta kale jawaaba lagaaga rabaa mail balmiaali bimiaaleyni laba miaal labada miaaloo liqad u sugnaadeen qaddii addaalati tusayd cala taxqiiq xaqiiqadii taxqiiqa tusayday laba miisaalu keen jawaabaa lagaaga rabaa waaya masil miaali bimiaalin laba miisaal labada miisaaloo takuunu ay noqonaydo fiihimaa labada miisaal dhexdooda qad daalatan mid tusayda cala taqriibi soo dhoweyn jawaabaa lagaaga rabaa masil miisaali bimiaaleyni laba miisaal labada miaaloo takuunu qad ay noqonaydo fii axadihimaa labada misaal midkood daalatan mid tusayda cala taqriibi soo dhoweyn wa fil aakhari kan kalena daalatan mid tusayda cala taxqiiq jawaaba lagaaga rabaa maal miaali bimiaalayni laba miaal labada miaaloo takuunu qad ay noqonaydo fii axadimaa midkood daalatan mid tusayda calaa taqliili yarayn wa takuunu ay noqonaydo qadin fi laakhari midka kalena daalatan mid tusayda calaa taksiiri miaala lagaaga rabaa mail midaan u fiirsada <laughs> waana laydii soo aqriyey qaanaanna oqon meel in doonaan waana lagaa sugaa lagu sheegima mail miaali liqad qad bimiaalin waaxidin hal miaal hal miaal miaalkaasoo taxtamilu ay ixtimaali karto aqbali karto hiya qadi fiihi miaalka dhexdiisa an takuuna inay tahay daalatan mid tusayda calaa taqliili yarayn wa taksiiri iyo badin hal mar waaa laga raba hal miaal sheegi miaalkaas inay qadu badin badnaan tusaydana waa dhici karta inay yaraan tusaydana waa dhici karta weliba waad sharaxe sharaxaada laga raba waxaa lagu leeyahay yaraanse goormay tusi badnaanse goormay tusi aa lagaa raba aalkaas waa inaad u soo fkerto fkeruu rabaa kaas fiiriye malu miaali midka lagu sheega midkaan dambe midkaan dambeaan soo maray kaas mabcanaan soo maray ee adaa laga rabaa inaad keento meea keliyaad aada yaqaan malu miaali liqad bimiaalin waaxidin hal miaal miaalkoo taxtamilu ay aqbali karto hiya qadii fiih miaalka an takuuna inay tahay daalata mid tusa cala taqriibi soo dhaweyn aw taxqiiqi xaqiijin miaala lagaaga rabaa markaa miaalka sheegtaad dheda hadday arrintu saas tahayna qadu waxay tusee takriib hadday arrintu saas tahayna qadu waxay tusayda takriib ad leeda saasadu kala duwe aye wabayin cadee fii hada miaal yuu ku yidhi waa midaas aad aan kuu sharaxa wabayin caddee fii hada miaal miaalka aad keentay mataa takuunu goormay noqonaydaa qaddu daalatan mid tusa cala taxqiiqi wa mataa takuunu goormay noqonay daalatan mid tusa cala taqriibi tamriin laylin iyo tababar arday mayiso alasmaa asmaada walafcaal afcaasha allatii taasoo filcibaaraati tacbiiryaalka ku sugan cibaaraadka alaatiyati oo imaanay mayiso kulla nawcin nooc kastoo min anwaaci afcaali afcaasha nucyaalkiisa ka mid nuuc kastoo afcaashan ciyaalkiisa ka mida maca dikri calaamati adoo calaamadii u sheegaya allatii calaamadda istadlalta aad u dariishatay bihaa calaamadda calaa smiyati اkelimati kelimadda isimnimadeeda ow ficliyatiha ficilnimadeeda wahiya kelimaadkii soo socdoon sheegayna waa kanaa in tubduu haddaad muujidaan intaa shardiyaa laba ficila jasmine in tubduu haddaad muujidaan khayran wanaag ow tukfuuhu ama aad qaridaan kayrkii ow tacfuu ama aad iska cafidaan can suu'in xumaan laydinku sameeyey aad iska cafidaan fa in allaaha allah kaana huwa alla wuxuu ahaaday cafuwan mid cafin badan qadiiran wax walbana awooda marka waxaan kugu macnaynaa inaad kelmadaha icraabtooda barato ah. oobaan ilaa haddaan qofka kelmadda macnaheeda uu soqon ma dhici karto icraabta inuu garto ah. laakiin ardayga waxaan rabaa marka loo laqbeeyo oo uu macnaha fahmo inuu yidhaha kan waa maadi kan waa mudaaric kan waa amar kan waaba isim kan inuu asagu kala saartaa laga rabo oo macnaha ka dhadhansado ilah wuxuu uhi subxaana ina safaa buurta safa walmarwata buurta marwa min shacaa'ir illaah ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu yaqaana ka mid yihiin faman xaja lbeyta kacbada qofkii u qasta oo xaj aada xaja waa qastay wey qofkii halkaas u qasta xaj aada aw ictamara ama cumraysto cumro u baxa falaa junaaxa wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaanin an yadawafa fii an yadawafa inuu dawaafo bihimaa safa iyo marwa waman tadawaca qofka samafala khayran khayr fa in allaha allah shaakiru waa mid shukriya caliimun oo ogaal badan wa qaala nabiga suban wuxuu yidhi salى اllahu calيه wasalam satakuunu waxaad dhici doonta kaanata maalayratan ma aadnan arag markaa ha moodinina midii isimka iyo qabarka qaadan jirta waa ficil caadiyaho mudaaric de sina gasho mudaaric ujeedaa laakiin ficil mudaaric caadi ad u iraabe oo faacilu qaadana waa ka dambay waa ufaacil sida waa ahaad waa ahaanaysa takunu waxaa sugnaa doontaa len bimacnaa habatan ka macnaynayn satakunu waxaa sugnaa doonta ama waxaa dhici doonta bimacnaa waaqaca satakunu waxaa dhici doonta fitanun fidlooyin fitanun taasa u faacila lama arko wax mansuuba waa ficil taam ah aacil taqata macnihiisa la fahma taab waa saas naaqisna waxa way marfuuca marka la sheego macnaha la fahmi maa ilaa isimka mansuubkaa la sheego saasaa lagu kala yaqaana satakuunu waxaa dhici doonta fitanun fidnooyin fidnooyinkaasoo alqaacidu qofka fadhiya fiiha fidnooyinka dhexdooda khayrun uu ka khayr badan yahay min alqaacidi qofka taagan qof taagan iyo qof fadhiya yaa dagaal u diyaarsan qofka taagan soo maa ha fidnooyinkaas markay dhacaan marka qofka fadhiya iyo kan taagan waxaa qayr badan ka fadhiya maxaa dagaal waa ka fogi dagaal waa ka fogi qof fadhiya soo ma jeedin walqaa'imu qofka taaganna khayrun waa ka qayr badan yahay walqaa'imu qofka taagan fiiha fidnooyinkaas khayrun wuxuu ka qayr badan yahay min almaashi mid socda mid socda oo kaba haban gashaday iyo mid taagan yaa xoogaa dagaalka u dhow kan socda oo kusii socdaa soo ma jeedin walmaashi kan socdaan midka ka socda fiiha fitanta khayru wuxuu ka qayr baday min asaacibi orday ka ordaya hadduuba deg deg u galaaba soo ma jeeda man tasharafa lahaa qofka u hanqal taaga fignooyinkaas xaalay kay ka dhacdo maanta meeqaa la dilay waa hanqal taaga waaba waraysana soo ma man tasharaf man tasharafa qofka uu hanqal taaga lahaa fitanta tastashrifu waa u hanqal taagtaa kaalay ay tiraa war soo gaar agga fadhiisatahay warsani nin ragu goobtuu yimaadaan kaalay celeeda u yeehan iyaduna marka damba soo dhexda ka taagan arka si u leeya saasaa layii maanta intaas ardi shala intaasaa la dhaawacay ha saasaan akriyey hobsaydan ku ark idaacadan ka dhegaysa hebel ay soo wacay hebel ay ii sheegay maanta damba aw hebel waa dhex taagan yahaad maqli waa u yeerataa soorad ay tiraa wiil dhalinyaro aad ah, ah, tahay oo fiicana waxaa la yidhi fitantu culummadii salafku ay dhihi jireen markay soo socoto gabar dhalinyaro qurux badanaad mooddaa markii markay fitantu dhacdo oo qofku diin la'aanta arko oo dhiig muslim faraha la galo oo calaacalo habar boqol iyo laba jirto higii ka dhaceenay u ekaata markaasoo calaacala maxay dhex taaga kaan aadaa kaan lagala hadaa raadsaday wixii aad doorayda gabar maahayn habartaanay ahaani laakiin ma fahamti fitantu markay soo socoto culummadu waa yaqaanin laakiin dadku kale ma yaqaanin markay dhexda ka istaagaan ay habar boqol iyo laba jirta noqoto oo ilkii ka dhammaadeen markaasay fahmeen walle waxaan arkay meesha diin la'aanta taal hadee shalay sawdigii diidanaa oo lahaa baawe kayraad iga hortaagan sawdigii lahaa ma fahmaa laakiin maalin maalinkii gacmuhu dhiig ku yeeshuu fahmaa allahu mustacaan man tasharafa lahaa qofka uu hanqaltaaga tas tashrifu waa u hanqaltaagtaa waman wajada qofkii haluu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam fiihaa fitantaas malja'an meel uu ciirsado ow macaadan meel la magan galo falyaxud bihi ha magan galo meel uga baxsado oo uga cararo qofka fitantaas yaqaana haka cararo ah. Ah, fitantaas qofka yaqaan meel uu uga cararo iyo meel uu u ciirsado meeshaas ha ku tiirsado hau cararo marka hadda meeshaan darsi kale lagu qaada maayo waa ixraaba laga rabaa kelmadaa ficila kelmadaa isima taasaan insha allahu la rabaa alxarfu haada maxallo alxarfu xarafkii haada maxallo qaala wuxuu uhi maxamed بن محمد بن داود الزنhاجي المcروف ببن الأجرومي والxرف xرف ma شhay wey laa yصلق usan suuban maعhu maaga la jirkiisa dليiل الاسم اسمka calaamadiisii walaa dليiل الفiعل فicilka calaamadiisii xرف maxaa la yidhah waxaad soo ogaatay calaamadaha ism lagu oqonsado waxaad kaloo soo ogaatay calaamadaha ficil lagu oqonsado xaraf calaamada lagu oqonsado ma rabtaa calaamadihii isimka kelmadii carabiga oo aan aqbalayn calaamadihii ficilkana aan aqbalayn kelmadaasaa ah xaraf saas darteed waxay dhan kelimad carabiga haddaad aragto ood gara weyda waxay tahay calaamadihii isimka u bandhig day aqbasho waa ism hadday aqbali weydo calaamadihii ficilka u bandhig hadday aqbasho waa ficil hadday labadaba diiddo facrif bixarfiyatihaa inay xaraf tahay ku oqoonso ama faxkum bixarfiyatihaa xarafnimo ku xugmi ah. xarafnimo ku xugmi soo ma jeedin xarafnimo ku xugmi waa nuucaas waxay yidhahdeen culummadu haddaad rabto tusaale qofka bilowgaa wax lagu fahamsiiyo xa iyo kha iyo jiim jiim xa kha isku siyay u qoran yihin jiim maxaa lagu gartaa dhibicda hoose khana dhibicda kore xa maxaa lagu gartaa dhibic la'aan isim calaamadahan kuu soo sheegay ku garo ficilna calaamadihin lasoo sheegay ku garo xarafna calaamad la'aan su-aalay keeneen markay saas leeyihin waxay yidhahdeen xarafku waa shay mawjuud ah shay mawjuud ah see calaamad ugu noqonay wax macduum ah calaamad la'aan waa macduum waa ah wax la waayo jawaab jawaab waxaa leedahay macduumku shayga mawjuudkaa calaamad markuusan u noqon karin waa markuu muطlaq yahay laakiin hadduu muqayad yahay waa u noqon karaa ah. haddana waa nagii saddex xaraf ku miisaalin inuu noqon karo ah. hadda calaamad la'aanta xaraf calaamad la'aana u calaamada calaamad la'aantu muطlaq maahan waa muqayad maxay ku qaydan tahay calaamadihii isimka iyo calaamadihii ficilka waa in laga waaya wax kale ha laga helo hadii la rabo fiiri calaamad la-aanta maaha calaamadoodan yaa lagu arag maaha waxay tahay calaamadihii isimka iyo calaamadihii ficilka waa inaan lagu arag intaasay ku qaydanta halkaasay ku qaydanta ah, marka waxaa la shay mawjuud ah shay macduuma ah, hadduu muqayad yahay waa noqon kara calaamad laakiin waxaan la ogoleyn waa waa markuu mulaq yahay waayo xaraf markaa muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi ibnu اlajruumi wاlxarfu xaraf maa lafdi weeye lafdigaasoo maa lafdi weeye ama maa lafdigi weeye maa bimacnaa ismawsuul ka dhig bimacnaa alladii ka dhig kii ka dhig maa kii weeye laa yasluqu uusan suubanayn macahu maaga la jirkiisa daliilul ismi isimka daliilkiisa daliilka waa calaamadii halkan waxaa isku mid ah marka baabkan hawe la joogo daliil calaama xuja burhaan waa isku mid usuul fiqi markii la tago ama mantiq iyo baab kale la galo waa kala duwan yihin ah, waa kala duwan yihiin qaarna waa isku mid ayidhah marka abwaabtaas la joogo laakiin baabu naxwi markaad joogto daliil calaama burhaan xujo waa isku mid calaamada loola wada jeedo laakiin haddaan kuri idhi naxwo berri marka usuul fiqi la gaaro ama baab kale aad gasho haddaad mantiqan baraad tidhaahdo halka yaha ku socon warku intaas waa ka dheeri mar xagga la taga qaar waxayna waa isku mid qaar waxayna waa kala duwan yihin qolada manaadiqada waa u kala duwan yihin burhaan iyo xuju iyo daliil iyo calaama iyo amaana shaqa iskuma lah waa u kala duwan yihin ayaga qaarna waxay leeyin war waxaad kala duwaan lama arkee wax meel kalead noo jiidaynaan wuxu waa isku mid halkaas marka la tago marka warkeeda likulli maqaamin lahu maqaam meel walba war u gaarahay leeda naxwo markaad joogto calaama daliil burhaan xuju kulli waa isku mid amaara waa isku mid marka ishkaal ma le qaaraa macnaha mucaaradayn ibnu ajuubi ayagoo maskaxda ay uga jirto funuunta kale ay yidhahdeen daliil muxuu yidhi oo calaamadu dhihi waay ay yidhahdeen bar waa isku mid halkaan marka la joogo waa isku mid waa isku mid wlxarfu xaraf maa kii weeye lafdigii weeye laa yasluxu uusan suubanayn laa yaslux marka lagu leeyahay luqawiyan luqa ahaan waa u suubay ma laa sharcan walaa caql sharci ahaan uma suubtoma me sharci loogama hadla meeshan kelmaddan carabtu ma ku hadasha mise kuma hadli bisa laga hadla meesha luqatana laga hadla bis caqlina looga hadlima meeshaas manaadiqa iyo cilmu kalaam maaha meesha waxaa looga hadlaa luqawiya saas darteeda waxaan leenahay kelmaddan carabtu ma ku dhawaaqday hadday ku dhawaaqday waa suubata waa saxiix haddaysan ku dhawaaqinna ma suubataan leenahay luqa looga hadla meesha wlxarfu xaraf maasha wey laa yasluxu aan uusan suubanayn oo uusan wanaagsanaanayn macaw la jirkiisa daliilu ismi ism calaamadiis walaa daliilu ficil ficil calaamadiis hadda tusaale bal soo qabso min soo qabso calaamadihii ficilka iyo calaamadihii isimka u bandhig calaamadihii isimka maxaa ka mid ahaa al a ka mid algeli min almin waxaa laleeyahy ma suubato macnaha luqa carbeed maaha wey ma suubato markaan leena qofka hadda cajami oo iska geli kara isagoo iskaga qasba isaga wax uma xaraara qofka haddii dhadhanku ka tago cuntadaan cusmo male ibaaleeda ma kala fahmi karo ma kala fahmi karo qofka markaan icraabta oqoonoon carabiga oqoon isaga wax walba kuu suubadaa laakiin waxaa laga hadlaa qof wax u dhadhamayaano caafimaad qabo oo carabiga yaqaan wuxuu kule waa kula yaabaa almin wuxuu kule acuudu billah hadi oo ku hadla tanwiin lama geli karo tanwiin min minun wax ku hadla carabgeligeed lama arag calaamadihii marka isimku uma suubabaan haye calaamadii ficilkii keen bal qad qad min wax jiraba maahma ha sawfa min wax jira maaha khalaas waxaa jira marka waa xarf marka uma suubato marka lagu leeyahay luqada carbeed maahan wey oo carabu kelmaddan sidaan uguma dhawaaqin wey saasaa loola jeedaa sidaasaa loola jeedaa sharax maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeya yatabayazu xarfu xarafku waa sooxmaa can akhaweyhi labada walaalihiisa waa ka sooxmaa alsmi ism iyo wlficli ficil muxuu ga sooxmaa biannahu xaraf laa yasixu ma ansaxayo dukhuulu calaamatin calaamad gelideed calaamadoo min calaamaatil asmaai asmaada calaamadaheedii ka mid ah calaamadihii almutaqadimati soo hormaray walaa kayrihaa kayrkeed calayhi xarafka korkiisa inay galaan ma ansaxay ah, ma ansaxay luq ahaan macna kamaa laa yasixu siduusan u ansaxayn dukhuulu calaamatin calaamad gelideed calaamadoo min calaamaatil afcaali afcaasha calaamadaheeda ka mida allatii calaamadihii sabaqa uu soo hormaray bayaanuha lcadaynteeda walaa allati calaamadihii sabaqau soo hormaray bayaanuhaa la cadaynteeda walaa kayrihaa qayrkeed nama u suubato inay galo walaa kayrihaa calaamadda ku cadaf alayhi xarafka korkiisa inay gasho calayhi xarafka korkiisa inay gashaa ma ansaxaydo wa mihaaluhu xarafkii mihaalkiisii min wey wa hal wey wa lam wey kuu saddexda u mihaali xaraf saddex u qaybsamaa nuqtasun bilasmaai xaraf asmaada galo oo aan afcaasha gelin mina ka mida min ficil ma gasho waxay gashaa isim waaba calaamad isim lagu yaqaana waana hoos dhigtaa isimkay gasho waxay ka mid tahay markaa qismiga la yidhaahdo muqtasun bilasmaa xuruufta xurufulkhafdi oo dhan a ka mida al a ka mida wa hal wa lam lamtuna waxaa la idhaha xarfun muqtasun bilafcaali lamtu ficil mudaaricayda gashaaba isim ma gasho lamtu waa halna waxay u dhigan tahay mushtarakun baynahumaa xaraf waxaa jira asmaadana gala afcaashana gala hal a ka mid a fahal antum shaakiruuna fahal antum hal maxaa ka dambeeya antum antum waa ismu damiir haye ficilkana way gashaa hal hal yastadiicu rabbuka hal maxaa ka dambeeya yastadiicu ficil mudaaric marka meeshaad cadowgate hal asmaana waa gashaa afcaalna waa gashaa marka xaraf wuxuu u qaybsamaa saddex muqtasun bilasmaa'i muqtasun bilafcaali mushtarakun baynahumaa sidaas darteed inaad barato uu saddex miaal kuu siiyey min muqtasun bilasmaa'i ka midi ah. xuruufta asmaada gaarka ku ah ilaa waa xarfun min xuruufi lkafdi xuruufulkafdina dhammaan waxay gaar ku yihiin asmaada hal waa xaraf mushtarak oo ka dhaxeeya asmaada afcaasha lam waa xaraf muqtasun bilafcaali fa haadihi alkelimaatu kelimooyinkan kelimooyinkan ahalaaatu saddexdaa min hal lab xuruufun xuruuf weeye liannahaa kelimooyinkaasu laa taqbalu aqbali mee laa taqbalu aqbali mee al wala tanwiina tanwiinna aqbali mee ma la geli karo waa xuruuftii al iyo tanwiin xuruuftii waxay ka mid ahay asmaada walaa yajuusu mana banaana dukuulu xarfin xarf dukuulu xuruufi اlkafdi walaa yajuusu mana banaana dukuulu xuruufi اlkafdi xurufulkhafdiga inay galaan calayhaa kelimooyinka saddexdaa calayhaa kelimooyinka saddexdaa xurufulkhafdi ma galaan lama geli karo falaa yasixu ansixi maa an taquula inaad tidhaahdo almin walaa an taquula inaad tidhahdo ansixi mee minun walaa an taquula inaad tidhahdo ansixi mee ilaa min wakadaalika sidaasoo kale waxaa baqiyat lxuruf xurufta inta kalena waa sidaas ma geli karto xuruftii asmaada lagu oqonsan jiray iyo dhammaan wa ayda noqoshee laa yasixu ansixi maa an tadkula inay gasho calayhaa kelimooyinkan saddexdaa asiinu siin walaa sawfa sawfa walaa taau taaniisi dhadegaynta taadeedii taadii asaakinatun reebaneed walaa qad qadna gelime macnaa calaamadii calaamadii afcaashuna geli maayaan walaa qayruha qayrkeedna gelime oo mimaa kii ah huwa calaamaatun calaamada u ah calaa ana alkelimata kelimadu ficl inay wax kastoo ficil tusa oo calaamad ficil u ah oo kelimadaanu inay ficil tahay calaamad u ah ma gelaayo xuruuf kelimadaha min hal lab mar haddaan calaamadihii asmaadu gelay calaamadihii afcaashuna gelay faxkum bixarfiyatiha xarafnimo ku xugmi hadde marka tamriin tababar arday iyo layli adaa lagaa rabaa tan intaad soo diyaarsato waa la isweydiina inaad soo diyaaradaa lagaa rabaa meesha xaa ka maqan fiiri tamriin fiiri bacdig uu ku yidhi kulla kelimatin kelimad kasta oo min alkelimaati kelimooyinka ka mida alatiyati imaan doona fii kalaamin mufiidin hadal mufiida inaad inaad dhex gelida lagaa raba kelimadda waxaad dhex gelina jumlo mubtadiya qabaraad ka dhigay ama ficliga faacil ama ficliga naab faacil markaasa hadal mufiid had ka soo saare soo ma jeeda fii kalaamin mufiidin dhex geli kalaamkaasoo yaxsunu uu wanaagsanaana asukuutu calayhi in lagu aamuso annakhlatu adaa lagaa raba inaad nakla keligeed waa geedtimireed kalaamaad geline mufiidan ka dhigin alfiilu maroodigii adaa laga raba waa kelimad keligeeda yanaamu waa seexana waa kelimad gaara fahima waa fahma waa kelimad gaara alxadiiqatu beertii alardu dhulki alma biihi yaakulu waa cuna ahamaratu mirihi alfaakiyatu qudaarti yaxsudu beertii u goyna yudaakiru darsigii mudaakarina waxaasoo dhan waa kelimad kelimad waxaa lagaa rabaa inaad ka dhigto wax macnale hadda macno ma lehe kelmadda yaan lafdiga macnihiisa laqo weynan u akraan hadda macno madale kelmadahan kelmadahan waxay macno yeelaan markay kalaam mufiida laga dhigo marka adaa lagaa raba baac dhig fi lmakaani alkhaali meesha bannaan min kulli misaalin misaal kasta ka bannaan oo min alamsilati alaatiya miisaalada imaanaya ka mida kelimatan dhig kelimadoo yatimu uu ku dhammaystirmo bihaa kelimadda almacnaa wabayin caddee bacda daalika cadada ajzaa'i kulli misaalin misaal kasta ajzaada inta kelimo uu iska saaran yahay caddee wa nawca kuli jusin jus kastana nuuciisa caddee ma isma ma ficla ma xarafa alif fiiri yaxfadu baa lagaa raba inaad waxaa lagaa rabaa meeshaas bannaan kelimad yaxfadu iyo adarsa meesha waxaa u dhexeeya duwan ay asawru waa godanta waa dibi alcardana waa ka dhiganta waxa ka horreeyo ka maqan kusoo ku soo daraa lagaa raba yasbaxu waa dabaalanaa wey fi nahrina waa taqaana waa webiyi meeshaas bannaan kelimadda ka maqan inaad keenta maskaxdanta ka shaqaysido alwaladu waa caruur almuadabu waa caruur la edbiyo edab loo yeelay waxa ka dambeeyo ka maqan waa inaad keentaa tasiiru waa ficil mudaaric waa soconee wey filbixaarina waa u jeedaa badaha meesha u dhaxayda wixii ka maqnaay aad ku soo qori oad ku soo buuxine ta adoo deganoo maskaxdaad degantoo meel fadhiya alwaalidu waa taqaan waa waalid calaa ibnihi calaa bnihi caruurkuu dhalay meeshaas waxaa ka maqan waa inaad soo buuxidaa yartaficu waa ficil mudaaric waa kor noqonaa wey filjawi hawadii weeye meesha udhaxayda waxa ka maqan waa inaad ku soo buuxdaan waa inaad ku soo buuxdaan caliyun cali azahra ah, waa ubaxa waxa ka horeeyo maqan waa inaad keentaa wa yakuru waa badana waa ficil mudaaric bibilaadi misra wadankaas masaru ku badana waxa masar ka baxa meeshaas inaad kusoo qortaa lagaa raba <laughs> oo manaasibka u ah oo masar aad uga baxo masar aad looga helo adaa lagaa raba waa la gartay asamaku waa godontahay asamaku waa godontahay filmaaina waa taqaana samak waa kalluunka waxa ka horeeyo maqan waa inaad meesha ku soo qortaa bayin caddee alafcaal afcaasha dersiga soo socda wey waxaan o dhan dersiga soo socdaa la iska rabaa insha allah dersiga soo socda ayaa la iska rabaa soo ma jeedi dersiga soo socdaa la iska rabaa arday kasta waxaa laga rabaa fiiriyo waktiga arday kasta warqad cadu magaciisa ku qoraa saddexa tamaariintaanuu ku qoraa marka fiiri intaan uu ka soo shaqaynaa markaasuu keenaa warqadaasuu buuxda warqad caduu qaadanaa qof iiga shaqey haddaad tirado weligaa wax baran maydo adiga waxaa rabaa inaad dhididdo maskaxdu ku xanuunto inaad dhididdo wixii hadda markaad rafaado ood ka quusato waa dhici karta qof inaad tira war meesha maxaa tira <laughs> laakiin haddaad marka koobaad tira igala shaqee taas waa qishigii maxaa qishiga loogu diida adada wax baran ma cadda maskaxdiisa waa damiir eber waa baabi'e waxaad ogaataan maskaxda inuu ku jirto haddaadnan ka shaqaysiin weligiin maskaxdiinu xifdimi maskaxda waxaa la ogaaday haddaad ka shaqaysido maalin kasta waxaa u siyaada awood ilaa marka dambe aad gaarto ood ku kalsoonaato kula yawmin boqol xadiis anaad xifdi karto ah. insha allah haddii ilaahayna gaarsiiye markaan xifdiga naxwo gaarin alfiyada waxaan ahayn xifdi mayno inta kale waa iska laqdaynayna laakiin alfiyada sida faatixa qofkaan u xifdmayn waa laga cayrina darteeda looma ogolo ah. markaas waxaa ogaa doontaa bilowga fiiriya alfiyo insha allah haddii ilaahay noo ogolaado oo noo fasaxo toban bayd maalinka ardaga waa dhibi laakiin maalin maha uu dhammaanayo afartan bayd soo xifta haddii la yidhaahdo laba bayd ugama duwo maaa maskaxdiga tababaran malinkaasaad waxaad dhihi doontaa war wax walba ha xifdiye war ah, wax walba hama akriyo wax walba ah, inaad bukhaari xifdidaa dadkii bukhaari xifsanaa lama yaabi marka waaa leedahay in bukhaari xifdi ah, laakiin hadda maanta waxa wayn maskaxdi waa hurdeeda ku shaqaysan meeshaan iska taalla waa faadi waa inaan noolaynaan rabnaa in la nooleeyaa marka maskaxda waxaa lagu nooleeyaa waa laga shaqaysiya waa la dhibaa waxbaa lagu xifiya marka meeshaan haddaad tira qof ii sheeg weligaan xool kuu bixi may ii sheega dhinanta meel u fadhiisato maskaxda dhalaali ka shaqaysii ah, wixii aad ka quusato markaas qof waa la kaashan laakiin adoon quusan haddii kaleeto meesha adiyaad joogtaa waxba kuuma kordhi hmm, waxba kuuma kordhi bayin caddee alafcaal afcaasha almaadiyata maadigaa iyo walafcaal afcaasha almudaaricata mudaarica iyo waafcaal alamri afcaal amarka iyo walasmaa asmaada iyo walxuruufa xuruufta dhammaan waxaad ka caddaydaa min alcibaaraat alaatiya cibaaraadkan soo socda maa jacala allaahu ilaahay uma yeelin lirajulin nin min qalbayni lirajulin qofaa loola jeedaa rag iyo dumar waa isku mid qof laba qalbilu ma jiro carabtu miday dhihi jirtay dulqalbayn laba qalbile maalintii beder gaaladii jabtuu ka mid a isagoo halkabaa la ordaayuu tegey maka markaasaa laba qalbile xayta halka kab ao tii kale s ma farintay maaqa been waa ila laba qalbi ma lahay ha laba qalbi aduu leeyahy mogta midna waa ku carala midna ka kuwilaasho lahay marka laba qalbi been ay noqota laba qalbi ma lahay marka laba qalbi qofna ilaahay uma yeelin qofna aa ka dhegaysaa laba qalbi aan leeyahy maa jacala allaahu ilaahay uma yeelin lirajulin qof min qalbayni laba qalbi fii joofi gudihiisa ma yeelin joofku waa gudaha qalbina haddaad maqsho waa wadnaha caqligu meeshu qofka uga jira ma madaxa mase waa wadnaha yaa sheega caqliguma madaxu ku jiraa mase wadnaha wadnuhu ku jira aduu wadnaha qabta war yaa khilaafsa maskaxda ku jira caqligaan ku caqli adig caqli ma leeda dad sawira soomaalan arag caqligu halkuu ku jira ma maskaxdu ku jira mase wadnaha qalbigu ku jira maskaxdu ku jira daliila lagaaga raba aayada lagaa raba in maskaxda ku jira ma haydaa aayad ma hayda hay aduu aayad keen lahum quluubun gaaladaanu waxay leeyihiin wadnayaal laa yacqiluuna bihaa aysan waxba ku garanayn halkaas wadnaha ku jira caqligu maskaxdu waa la shaqayda qaab ilaahay ugu talga iskula shaqeeya laakiin caqliga asalkiisu waa qalbiga qur-aanka ku celcelina ah, ah, wadnuhu dhex fadhiya caqliga maskaxduna waa la shaqaynayda qaabkay marka iskula shaqaynayaan laakiin haddee anaguba gara karno ilaahay baa hmm. marka waa nuucaas wey maa jacala allahu ilaahay uma yeelin lirajulin qof min qalbayni laba wadne fii jawfi gudihiisa ilaahay ma yeelin aayaddii waa taas carabi weeye halkan yaxrisu waa ku dadaalaa alcaaqilu qofka caqliga leh calaa ridaa rabbihi rabbigiis raalli inuu ka noqdo ayuu ku dadaalaa qofka caqliga caqli kaasaa la yidhaha maxaa yaele caqli sidiisa caqli soomaali ahaan yaa u sharxi kara caqli ariyaa si sax u sharxa hayanuun caqli waa waxaad wanaagii xumaanta ku kala garto war ka dambe male waa war cad soo maa waa saas way caqli xumaan naar ka daran miyaa la arkaa wax ka daran ma la arkaa wanaag ilaahay oo raalli kaan ah oo janno aad ku hesho wanaag ka weyn ma jira marka caqli male qofkaan cadaabka alle ka carabay caqli male male kala yaqaan wanaag iyo xumaan wanaag iyo xumaan ma kala yaqaan qofaan ilaahay cadaabkiisa caradiisa ka carabay qofaan ilaahay raalli ahaanshadiisa iyo janno raadaynba caqli male maxaa yeele xumaan iyo wanaag maba kala yaqaan maxaa yeele xumaan cadaab alle ka daran miyaa jirta ya iyo care alle mase wanaag ka weynaa jira allah raalli kaa noqo janno ku geeyo marka qofkaan raa aan janno raadsay oon ilaahay raalli ha kaa noqdo aan ka shaqaynayn oon cadaab alle ka caranin caqli male saas darteeda gaalada imisa ilahay ku celiya qur-aanka laa yacqiluun laa yaclamuun caqli maleh wax ma oga ah, meeqaa ilahay ku celiya caqli maleh imaamuna shaafici ilahay raalli ha ka noqdo wuxuu dhihi jiray haddii qof wax dardaarmo oo uu yidhaahdo markaan dhinto qofka dadka ugu caqliga badan ha la siiyo yaa la siina qofka zaahidka oo cadaabka alle uga carari og oo jannada ku dadaali og iyo raalli ahaanshaa ilahi kaasa faraha laga saara qof la caqliguma jiro ka caqli kaasaa gaaray marka caqli ma leh qofaan ilaahay raalli ahaanshadiisa ku dadaalay yaxrisu wuxuu ku dadaala alcaaqilu qofka caqliga leh calaa ridaa rabbi rabbigiis raalli ahaanshadiisa hadal kale wey intaas waa jumlo go'day jumlo kale uxruf u shaqayso lidunyaaka adduunyadaada kaanaka taciishu sidii adoo noolaana abadda weliga adoon weligaa dhimayn sidiisii oo kaleeto u shaqayso markaad adduunyada u shaqaysane fiiri kelmaddaasu waa hartay intaasun intaasu gaara iskugu xihanta uxruf lidunyaaka kaanaka taciishu abadda waa hartay yascal fataa wiilka dhallinyarada wuxuu ka shaqeeyaa liumuurin arrimo arrimahaasoo laysa yudrikuhaa asagu uusan gaarayn qofka dhallinyarada caqliga badan arrimo asagu midhaheeda uusan guraynuu ka shaqeey ha dhacda inuus yidhahdo waddankan soomaaliyeed xor ha noq maxaa ilaali maxaa yeelay ilmahaaga iyo ummadda soomaaliyeedoo dambe gumaysi miyay ku noolaanaya etoobiya miyay ku hoos noolaan doonaan soomaaliya ma waxay noqon doontaa gobol etoobiya ka mida mise gobol xoray noqon doonta asagu hadda wuxuu isleedu hadeer iska dhiman karagtaa laakiin ummadda soomaaliyadoo dambe ma waxay noqon doonaan gobol etoobiya ka mida oo kuwaas nool oo la gumaysa mase waddan xora talow kay noqon doona oo qiyar ilahi xabi waxaa dhacdaa qof inuu ka shaqeeyo use waddankiisuu xor ugu noqo lahaa ummaddiisa muslimkaa xor u noqo lahaa waa dhici karta inuu ka shaqeeyo qof dhallinyara halkaas jumladaasuna gaar intaasa isku xihan jumlo kale haddaan hadal kaloo gaara wey hadalku iskuma dheh isku xihan maaha lan yutri lan tudrika adigu gaari maydin ardayahu almajda sharaf xataa talcaqa sabir ilaa si xataa talcaqa ilaa aada leefto asabira sibir sibir ma taqaano sibir waa geed xaraar xaraar aada la yaabaydo sibirku waa wax khatar wax show la show ka xaraam ya asabra miyuu idinka idin dhigaa maya maya sibir asibr Ah, sibirka waa geed safra dileran waa sabirka xadiga ah, dulqaadka wey laakiin sibir geed laydhaha jira ya dacar wey ah, waa geedka dacarta geed xaraar badan wa macnaheed waxaa loola jeedaa dulli adoon ku sabrin cizo cilmi gaari mayso wallaadan cizada cilmiga gaarayn xataa tasbira dulla tacalluq ilaa waxbarashada dhibkeeda iyo dulligeeda ku sabr saas wey macnahe in tasduq haddaad run sheegto ood been iska ilaalido tasud sayidaad noqoni sayid aad noqoni sharaf uu yeesha qofku been laale munaafiq hadba qofkana weji kula kan weji kula waa dullooba qofkan laba wajiilaha cizo iyo sharaf inaad yeelato dadkoo dhan ay ka markhaati kacaan ma rabtaa runta carabkaaga been ka ilaali haddii naftu barqadii kaa dhacay kelmad beenuhi kaa soo bixi sayidaad noqone intaasuna waa hal jumlo in tasduq tasud ah, intaasa labada ficil jasmiga qad aflaxa waxaa liibaanay man zakaha qofkii naftiisa dahiray oo xumaanta iyo dunuubta ka dahiray waqad khaaba waxaa hoogay man dasaahaa qofkii naftiisa aasay oo dhulka ku aasay sharafteedii dhan aasay wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wsalaam wbaarak calaa nabina